kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkana kulanka keenan u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yaal waxaad kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso qodobo dhowreed maantanu ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona warar ku saabsan dhulgariiradii ku dhuftay dalka turkiga warar dheeraad ah ayaa ka soo kordhaya siiriya iyo turkigaba waxaa sidoo kale dahaynaa ah malaayiin qof ayaa la aaminsan yahay inay ku guryobeelaan dhulgariirkaas oo dadkii ku geeriyooday ay afar iyo labaatan kun oo qof ay ka badan yihiin dad horle ayaa laga soo saarayaa dhismooyinkii dume waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah walxa kale oo buufin u eg oo hawada dalka mareykanka lagu burburiyey wadahadal eh, la doonayo eh, ama waxyaabaha sida gaarka warbaahinta hadlays waxaa ka mid a ah wadamada la aaminsan yahay in lagu badbaadi karayo haddii dowladaha dunidan ugu waaweyn ee damcaan inay howlnugliyar adeegsadaan waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah nin doonayay inuu ogaado bal dadku waxay ka sheegayaan marka uu dhinto ayaa matalay ama iska dhigay sidii qof dhintay oo kale saaxiibadiisa ayaa aaskiisa kasoo qaybgalay warbaahinta ayaa arrintaasi ad hadlaysa xubnihii joogtada nooha ah barnaamijkeena qeybbay ka yihiin kaalinta suugaanta ee usoo dhawaada mar kaliya barnaamijkeena kulanka kaanan salaam codka macaan fanaanka ilaah u maxamed suleymaan tabeec ayaa ku looqeynaya heestan cidna eersan maayo barnaamijkana kulanka keenan ayay daafur noogu tahaywar maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal maya maadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan isiiya sharaf ciheeda hohoyaday artimo hadaabidka haa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka waxaa sidoo kale naga dhagaysanaysaan baraha bulshada aanu ku leenahay boggana radio kulmiye dot com idaacadaha wadan iyo xogmaal ayaa sidoo kale saaxiibaal naga dhageysanaysaan iyo kale f m waxaanu ku bilaabeynaa xaalada magaalada laascaanood maanta dagaal ayaa mar kale ka dhacay u dhexeeyay ciidamada dadka deegaanka ah iyo ciidanka somalilan wuxuu dagaalkan maanta dhacay iyadoo xalay xukuumadda somalilan ay ku dhawaaqday heshiis xabajoojina ah oo shuruud lacana ah oo dhankeeda ahaa laakiin garaadada kasoo jeeda lascanood ayaa soo dhaweeyay heshiiskaas xabajoojinta ah waxaana ay sheegeen inay muhiim tahay in hallaanba qaado wadahadallada ay xukuumadda somalilan ku dhawaaqday ama ay sheegtay inay la qaadan doonto dadka magaalada laascanood xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qaarkoodna waxay ka hadleen maanta xaaladda magaalada laascanood iyagoo codsanaya in colaadaas deg deg loo joojiyo waxaan rabaa waxyar inaan ka taabto arrinta dagaalka ka socda laasacaanood marka ugu horreya waxaan leeyahay intii dhimata allah u naxariisto marka ku xigtana waxaan leeyahay inta dhaawacaana ilaahay hau boogadhayo waa ka xumahay waxaa ka dhacaya laasacaanood ka xildhibaan ahaan xildhibaanku wuxuu matalaa shacab kasta qabiil kaliya ma matalo marka lagu dhaarinaayo ma laguu dhaarinayo qabiilkaaga iyo degaankaa ka soo jeedo eh, dalka iyo dadka iyo diinta ayaa lagugu dhaarinayaa marka barina waxbaa la iska weydiinayaa arintaas eh, waxaan leeyahay maamulka eh, somalilan walaalayaal shacabka yaa lagu dul dagaalamin haweenka iyo ilmaha yaa lagu dul dagaalamin iskuulaadka iyo daily lifeka yaa la carqaladaynin waxaan codsanaynaa arrimaha siyaasadda oo jirta si xala in lagu xalliyo laguna dhammeeyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan waa walaalo waxaan hubaa dadka islaynaaya xidid iyo xigaalo waaye walaalo waaye wiil iyo abti waaye wiil iyo adeer waaye waxaan si dumalmaasiyale ugu dhawaaqayaa dagaalkaas in la joojiyo wadahadalna laga galo dadkana aan la caburinin Eh, siyaasad ahaan iyo wixii hoos lagu dhammayn kara ha loo xalliyo laakiin yaa la caburinin dadka shacabkaah oo la dhibaataynin oo haddeertaana abaara jiraani dagaallo shabaaba argagixisaa ku jirnaah dagaallo kale oo qaxa yaa la gelinin eh, codsigaa codsanaayo waaye insha allah waxaan rajaynayaa sida ugu degsiyaha badan xalaan la gaari doonaa waxbaa xalismi doona hal la xalliya waxa xalista u baahanna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mascanoo joogay gudaheeda waxay duqaynayaan masaajidadii waxay duqaynayaan goobihii caafimaadka goobihii korontada biyaha iyo meelihii ay ku ogaayeen dadka shacabka isugu tegayey waa nasiib darre aad iyo aad u weyn waxaan ugu baaqannaa beesha caalamka iyo cid walba oo ay qusayso oo danaysa nabadda geeska afrika inay arrimahaas nimankaan lala xisaabtamo maxkamad la soo taago in badan ayaa looga bartay dad carqaladeeya nabadda oo aan lala xisaabtamin marka waxaan doonaynaa in lala xisaabtamo la keeno mataqaanaa maxkamadda adduunka hortooda loona diro guddi xaqiiqa raadin ah soomaaliya saa ogtihiinba waxaa saarnay cunaqabatayn hubka ah hubka la isticmaalaya qaybtood waa hub casriya ah oo waaweyn waxaan rajaynaynaa in la baadho oo lagu sameeyo cidda hubkan waddanka soo gelisay ee somalilan siisay si ay ugu adeegsaan dadka shacabka waana mahadsantihiin ilaal haddii su'aal weydiiyo eh, arrintan in muddo ah baad sheegaysa adinka dadka deegaankaas waa dhiban yihiin maxaa ilaa hadda u qabateen dadka deegaankaahi cidda dhibaatada waddae ku soo duushay waa la garanayaa iyagu dhibaato maysa wadin meel kale kuma duulin deegaankoodii baa loogu yimi deegaankoodii waxa weeye meesha lagu dhibaataynayo marka in laga saaro dhibaatadaasina waa mid u taalla ummadda soomaaliyeed oo dhan bikoos waxay doonayaan dadkaasi dowladnimadooda soomaaliyeed waxay doonayaan calankooda inay hoos tagaan waxay doonayaan political freedom ama xorriyad siyaasadeed oo ay xaq u leeyihiin qof kasta oo soomaaliya inuu xaq u leeyahay cidduu doonayo inuu ku biiro eh, eh, in xabad joojina ku dhawaaqeen somalilan waxay leeyihiin dadka naga soo horjeeda ayaa jebiyey arrintaas maxaa ka leedahay iyagaa jebiyey iyaga subax walba marka salaadda arooryo la tukado soo bilaaba marka ay meelaha ay ogaadaan dadku inay ku tukanayaan bayna ku soo bilaaba waa mahadsantihiin eh, si gaara waxaan leenahay maamulka somalilan sax maaha inay shacab soomaaliyeed oo u doodaya inay helaan xuquuqdoodii iyo muwaadinnimo oo soomaalinimo in madaafiic lagu garaaco soomaaliya oo soddon sane inka badan ay burbursan tahay xoog laysukuma maamuli karo waxaa fiican in wax kasta wadahadal lagu dhammeeyo dadkan dad ehela oo wiil abtigiisa waaye isfaham iyo walaalnimo iyo isla ogolaasho ama dowlad lagu noqon karaa ama maamul goboleed lagu noqon karaa laakiin Eh, soomaalida sida lagu yaqaano dad madax adag waayo oo dhib badan oo aan yeelaynin qofna qof inuu asaga markaas walaalo wey waxay ku dhaanta soomaali ma jiraan marka waxaan u sheegaynaa muuse biixi inuu waxaas eh, saas sidau hadda ku wado si ka bedelan uu bedelo inuu dagaalka joojiyo oo nabad ku baaqo inuu xabadda joojiyo inuu dadkaas reer laascaanood eh, madaafiicda lagu garaacaayo dugsiyadii iskuulladii maamooyinkii waxaan leenahay dhibaatadaas meeshaas ka dhacaysa waxay rabtaa mas-uuliyad soomaaliya wax dhibaatada u keeno wax kastoo dhaco cid mas-uuliyadda qaada mala marka si mas-uuliyaddaas loo helo mas-uuliyadda aday ku koray maadaama adiga aad meeshaas degaanadaas madaxweynahoodii adigu ku magacaaban tahay marka dadkaagii ood leedaha madaxweyneha waa inaad madaafiic ku garaacdo sax maaha madaafiicdaas in la joojiyo oo adiga aad noqoto qofka joojiso markaas haddii adiga weerar lagugu yahay la arko laakiin hadda sidii hore weerarka dhankaasu ka bilowday waxaan leenahay dadkaas laascaanood adduunyaduna inay soo gurmato dowladda soomaaliya inay dhulgooniya ku fiiriso siday horeba ay u sheegtay oy inay garab taagantaha dadkaas reer laascaanood waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo nabad ha lagu bedelo dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho mas-uuliyaddana waa laysula xisaabtamaa adduunyada iyo aakhiradaba marka waxaan leenahay ilaahay colaadaas ha joojiyo cid kastoo kuluglana inay ka tanasusho ay ku bedasho nabadqabu baaqeena codkaasna waa qaar ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka ama golaha shacabka ee soomaaliya waxay ka hadlayeen xaaladda magaalada laascaanood haddii aan jubbaland eegnona saaka ee aruurtii al-shabaab waxay weerar qaraxyo ku bilowda ku qaadeen saldhiga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow khasaare kala duwan ayaa ka dhashay al-shabaab waxay sheegtay inay khasaare gaarsiiyeen ciidanka halkaa deganaa laakiin saraakiisha ciidamada jubbaland uu warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay fashiliyeen weeraradaasi oo tiro badanoo dagaalamayaasha al-shabaab ka tirsan halkaasi ay ku dileen waa kan mid ka mid a ah saraakiishaas oo warbaahinta la hadlay bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismi illahi raxmaan raxiim waxaa saaka aan fashilinay oo ciidamada geesiyaashahe daraawiishta jubbaland ee degmada afadow ay fashiliyeen weerar ay soo qaadeen nimankii dhagarqabayaasha ahaa ee khawaariista ee nafilcaaridka ahaa weerarkaas oy ku bilaabeen laba gaadhi oo qaraxa ah. waan fashilinay labadaa gaadhiga qaraxana waxaa ka dambeeyey weerar macnihi afantaria labadii gaadhiga qaraxa midna afaafka hore ee ku qarxay midna bannaanka kore ciidanku ku qarxiyey ma aha markii koowaad ee weerar ay ku sameeyeen ciidanka daraawiishta ah ciidanka daraawiishta ee jubbaland iyo al-shabaab way yaqaanaan way yaqaanaan haddana laysaga hadhi mahayo laysaga hadhi mahayo mana noqon doonto laba baabuur oo qaraxa wax annaga howlgalkannaga ama dibdhiga ama hawshannada culays ku noqda ma noqon doonto waan hawlgelaynaa waan soconaynaa meel kastoo ay galaanna waan ka dabagelaynaa waana ka qabanaynaa ummadda soomaaliyeed nimankaa dhibaateeyey saakana waan ka guulaysannay codkaasaad maqlaysaanna waa mahad maxamed gaashaanle dhexe oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland wuxuu ka hadlayay weeraradii saaka al-shabaab afmadow ay ku qaadeen dhankooda khasaaraha soo gaaray iyo sidoo kale dhanka kale al-shabaab khasaarihii ay gaarsiiyeen magaalada muqdisho haddaan dib ugu soo laabanana muddo dhowr iyo labaatan sano kadib ah ama toddoba iyo labaatan sano kadib waxaa magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay fanaanka caanka ah ee bashiir cali xuseen wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta kooxda iftin waayihii kacaanka laakiin dhinaca kale marka loo fiirin wuxuu ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee codkooda aada loo jecelyahay heesii haysana dadka soomaliyeed u dhegeystaan golaha baanada soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho soo dhowaan ugu sameeyey waxaana ka qaybgala soo dhaweyntaasi maarayaha tiyaatarka iyo maarayhii hore iyo fanaaniin iyo abwaano bal dhegeysano sidii loo soo dhaweeyey waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta iyo shalayba aan ku howlanaano soo dhoweynta macallinkeenna baraarujiyaheenna fannaankeenna qoraageenna bashiir cali xuseen waxaan leenahay ku soo dhowow dalkaaga hooyo ood u xiistay ood u baholyowday ood u dal tabyootay aada iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo bashiir cali xuseen in uusan maalin ka baaqsan habeen ka baaqsan subax ka baaqsan wax alla wixii aan wacyigelin iyo baraarujin iyo nabadayn aan ka samaynayna waddankan oo uu mid kasta doorkiisa oo u taagnaa khaas ahaan xagga dhaqaalaha oo laba shimbirood haddaan meel u diri tagno bashiir uu ahaa ragga kow ee la waraysto muxuu ahaa dhinaca muxuu ahaa kaalmaha aada iyo aadna door uga cayaaray waxaan rabaa marka inaan ku idhaahdo bashiir cali xuseen waa mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed hadda ma ogeyn arrinkaas laakiin inaan u bandhigno hadda inaad muxuu ahaa nabadayntii adigoo yurub jooga aad mar walba doorkaada ka cayaaraysay aad iyo aadaan uga faraxsanahay aniguna inaan goobaan ku sheegi karo arrintaas inaan u helo soo dhowaada mas-uuliyiintii fanka ugu sarreysay ayaa meeshan jooga maxamed maxamuud cadde oo suxuufigeena weyn oo nagala soo qayb galana waxaan leeyahay adiguna waa mahadsan tahay si dadbanuu golaha abwaanada uga tirsan yahay oo muxuu ahaa mar walba isaguna maaragtay waa naga taageeraa xagga codka iyo muxuu ahaa dhinac walba iyo talooyinka iyo wax kasta marka madaxdii fankaa joogta khaas ahaan labadii maareeye oo muxuu ahaa tiyaatarka qaranka waxaa idin leeyahay idinkuna soo dhowaada ehm, aad baan idinkugu mahad celinayaa in muxuu ahaa odayaashu isugu yimaadaan soo dhoweynta muxuu ahaa walaalkeen fanaan qoraa macalin bashiir cali xuseen barbaariya bashiir wuuna mudan yahay in odayaasha fankoo dham isugu yimaadaan waxaa leeyahay aada iyo aad aad u mahadsan tihiin soo dhowaada madaxda kalean u daynayaa wuxuu ahaa wixii intaa ka dambeeya waa mahadsantihiin dadka sharafta badan oo halkan isugu yimid oo nooc walba isugu jira aqoonyahan abwaan qoraa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigu dadka gaboobey baan ku jiraayo dadka gaboobey mikrofoonka looma dhiibo inay iska dhegaystaan bay jecel yihiin marka waa igu dirqiseen marka waxaan leeyahay warku wuxuu ku dhammaa guddoomiyaha golaha abwaaniinta iyo maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada ama murtida iyo madadaaladan anigu aqiinay hadda loo bixiyey wacyigelinta bashiir cali xuseen hawl badan baan isla soo qabannay anigu khaas ahaan ummaddana hawl badan buu u soo qabtay intuu dalka joogay iyo intuu dibadda joogayba wax la soo koobi kara ma aha ilaahay ha ka abaal mariyo ummaddiisana in badan baa u taqaana inuu halgamaa soomaaliyeed oo waddanaya yahay runtii aniga waxa kan hadda la sheegaya oo la leeyahay cabdiluux baa suugaan sameeyey aabbihii hirgeliyey buu ahaa bashiir maki baa markhaati ka kaa ah? idinkoo dhan baa markhaati ka ah haddana buuggii cabdiluux afaraydii uu sameeyey buu isku soo ururiyey oo buug ka soo sameeyey marka anigu khaas ahaan baan ugu mahad celinayaa abwaaniinta iyo qorayaasha iyo aqoon-yahanaduna waa kuu mahad celiyeen ilaahay ha kaa abaal mariyo ummaddaada iyo bahdaadii fanka oo idilbaa kuu og waxaad qabatay marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay bashir ku soo dhowow dalkaagii shalay aad ka tagtay maantana aad timid birrina aad imaan doonto insha allahu tacaala bismi illaahi raxmaani raxiim eh, warka guddoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed xerse maxamed weheliyaa dhammeeyey eh, barbaariya bashiir cali xuseen waxa ummadda soomaaliyeed u qabtay cid kastoo waxgarataa waa og tahay eh, taariikhdaana xusi doonto ciddii loobi doonto ma jirto shalay waxaa qada noo sameeyey oo lagu soo dhoweynaya bashiir abwaan cabdidhoox yuusuf xasan maantana guddoomiyaha golaha abwaanada insha allah waxaan rajaynaynaa xafladda xigta inay ka dhacdo golaha murtida iyo wacyigelinta oo aan ku soo dhowey doonno bashiir buugaag badan uu qoray oo ayaga laftirkoodana lasoo bandhigi doono haddii ilaahay yidhaahdo maalinteeda ayay dheci doontaa marka bashiir cali xuseen wuxuu taray waa la og yahay abaalkeedana bini'aadan ma mari kara ilaahay ayaan rajaynaynaa inuu ka abaalmariyo marka dhammaan waa soo dhowaynaynaa bashiir cali xuseen bahda fanka iyo suugaanta iyo dadka hal abuurka ah oo aqoon-yahanka ah oo dalkooda ka cararay oo duruuftu ay ka wad inay insha allahu sida bashiir ay dib ugu soo laabtaano ummaddoodii ay dib u soo fiiriyaan marka waa soo wada dhoweynaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa haldoorkeeda intii nool in la taxgeliyoo la xasuusto marka bashiirna wuxuu ka mid yahay haldoorka ummadda soomaaliyeed maalin walba qofku markuu dhintaan calaacalnaaha oo aan sheegnaa taariikhdiisa ka sheekaynaa marka bal qof walba inta uu nool yahay in la sheego taariikhdiisa iyo waxuu ummadda u taray intaas ayaan ku talinayaa bashiir isagoo noolaan sheegi doonaa eh, haddana sheegaynaa waana sheegi doonnaa insha allah iyo inta lamidaba waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allahi wabarakaatu warka nuxurkiisa iyo dhadhankiisa iyo macaantiisa odayaashii iga horeeyeen intaa sheegeen waaye barbaariye macalin bashiir cali xuseen dalkaaga iyo dadkaaga abaalkii aad gashatay mar walba waxay diyaar u yihiin in ay kuu gudaan wax walboo laguu sameeyana wax ka weyn ayaad mudan tahay ku soo dhowow dalkaaga hooyo ku soo dhowow waddankaaga ku soo dhowow caasimadaada mininka waa mininkaaga magaalada waa magaaladaada dalka waa dalkaaga dadka waa dadkaaga muqdishona waa muqdishadaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu rabi ishrax lii sadrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maasha allah kulanka maanta iyo kii shalayba anigu waxay ii yihiin farxaddii ugu weyneyd ee magaalada muqdisho igu soo dhoweysay ayay ii yihiin waxaan ku faraxsanahay kulankii shalay iyo kan maantaba halka lagu qabtay inay yihiin meel aan ka arki karo meeshii anigu fanka aan ka bilaabay oo national theatrka ah waxaan ku faraxsanahay mas-uuliyiintii ugu sarraysay ee abaabulaysay fanka soomaaliyeed maareeyayaashii soo maray tiyaatarka iyo maareeyaheenna hadda joogaba guure iyo abwaan cabdidhuux iyo guddoomiyaha golaha abwaanada irsudhuux inay meesha fadhiyaan inay agaasimayaal fadhiyaan kulligiin waa idin salaamayaa fadhigiinnu goobjooggiinnu iyo laqadayntiinnu waxay ii tahay mid iga baabicinaysa daltabyadii faraha badneyd ee igu jirtay toddobiiyo labaatankii sano ee aan ka maqnaa dalkan ka maqnaa waana ku mahadsan tihiin waana midaan iga go'i doonin qaabka aad ii soo dhowayseen farxadda aad igu soo dhowayseen hiilka aad ii haysaan intaba waa midaan waa midaan laabta ku sii hayn doono abaan la aan idinkaga hayo waad mahadsan tihiin mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba salaamuullaahi calaykum codkaas aad maqlaysaanna waa fanaanka bashiir cali xuseen waxaa ka horeeyey abwaanaka soomaaliyeed ama awaanada qaar oo maaraya teatarka uu ku jiro waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada muqdisho oo maalmahan uu joogo oo soo dhaweyntaas loogu sameeyay barnaamijka dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenan oo idaacadda kulmiya kaga imaanaya ku noolo waa hagaagka weli waxaa la socotaa saaxiibayaal barnaamijka kulanka k n n xaaladda wadanka turkiga iyo dhulgariirkii ku dhuftay iyo sida warbaahintu wax uga qorayaan ayaan eegaynaa markan wararka ugu dambeeya waxay sheegayeen dad badan ee laga soo saarayo dhismooyinka qaar ee ku dumeen dhulgariirka toddobaadka lasoo dhaafay ku dhuftay wadanka turkiga wiil saddex iyo toban sanajir ah ayaa laga soo saaray burburka dhismo ku dumey kadib markii muddo boqol iyo labaatan iyo sideed saacadood ah oo kooxaha badbaadadu ay ku ay soo saarayeen ama ay qodayeen dhismahaasi habeennimadii xalina magaaladan kale oo magaalo kale oo ku taala dalkaasi ayaa kooxaha gurmadku waxa ay ka soo saareen dhowr qof oo kale oo ku jiro wiil kale ama gabar shan iyo toban sana jir ahayd in ka badan afar labaatan kun iyo shan boqol oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dhulgurirkan oo isniintii lasoo dhaafay ku dhiftay koonfurta waddanka turkiga iyo waqooyiga waddanka syriya afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa warbaahinta u sheegay inay isku dayayaan sidii ugu dhaqsiyaha badan in gargaar loo gaarsiiyo goobaha mucaaradka ay ku sugan yihiin waddanka wadanka suuriya wariyaasha qaar ayaa soo sheegaya in magaalo la yiraahdo xareem oo dalka suuriya ku taala ee eh, in dadka inta ugu badan ay dhibaatada ay ku qabanay tahay inay u baahan yihiin gargaar deg deg ah dhinaca kale madaxa biniaadanimada ee qaramada midoobay martin griffiths oo ku sugan dalka turkiga ayaa eh, goobaha dhulgariirku ku dhuftay wuxuu ku tilmaamay ahayd dhacdadii ugu xumeeyd oo muddo boqol sano ah gobolka ka dhacda ama ku dhufata sidoo kale in ka badan shan milyan oo qof oo syria ah ayaa la sheegay in ay hoyla-aan ay ku noqdeen ama guryahoodii ay ku burbureen dhulgirarada nasixiigay ee ku dhuftay wadankaasi ilaa shan dhibic milyan oo qof oo suuriyaan ah oo ayaa laga yaabaa inay noqdaan dad guryo la-aan ah marka loo fiiriyo waxaa sidaas yidhi zivan kadambala oo ah wakiilka suuriya ee qaramada midoobo qaabilsan arrimaha qaxootiga weliba e u n s waxaana ay sheegtay in ay dad badan oo siiriyaana hadda qabow daran ay dhulka ama bannaankala joogaan syriya waa meel ka mida ah meelaha ugu qalalasaha badan dunida gaar ahaan goobaha mucaaradku ka taliyo waana adag tahay dadka in la gaarsiiyo gargaarka deg dega ah hay-adda un s waxay sheegaysaa in meelaha qaar gargaarka dadka la gaarsiinayo yihiin kuwo gababsi ah ama xataa aanba la gaari karaynin dhinaca kale kolonyo labaad oo gargaar sida oo qaramada midoobe ka socota oo gaaraysa ilaa iyo toban baabuur ayaa la sheegay inay ka tallaabeen ama u tallaabeen deegaanada ay fallaagada gacanta ku hayeen wadanka suuriya kadib markii ilaa lix baabuur oo dheeraada ah khamiistii ay tageen dowladda syriya waxay sheegtay inay u ogolaatay meelaha dadka rayidka ay joogaan ee mucaaradku ka taliyo in la gaarsiin karo gurmadka deg deg ah maadaama dhulgurid xoog lagu ku dhuftay colaada wadanka syriya oo soo bilaabatay sanadkii labada kun iyo kooiyo tobankii ayaa meelo badan oo wadankaasi ka mid ah gacanta dowladda weliba ay ka maqan tahay mucaaradka ayaa gacanta ku haya madaxweynaha wadanka mareykanka jo biden ayaa isnaamar ku bixiyey in diyaaradaha nooca dagaalkaa ay soo ridaan walax joog sare ku socday oo la aqoonsan waayey oo alaska lagu arkay waxaa sidaasi lagu sheegay war kooban oo kasoo baxay aqalka cadda dalka mareykanka afhayeen hadlay aqalka cad mareykanka ayaa waxa uu sheegay in waxyaalahaas mowlaxahaasi aysan cidno wadin islamarkaana ay u ekaayeen sida gaari yar oo kale islamarkaana khatar ay ku ahay dadka rayidka ah waxaa loo malaynayaa inay ahayn buu yiri waxyaaba wax basaasa oo shiinuhu mar kale uu soo diray waxay arrintani kusoo beegamaysaa toddobaad kadib markii militariga mareykanku ay sidoo kale burburiyeen buufin shiinuha laga lahaa oo dulheyhaabaya hawada dalka mareykanka isagoo ka hadlaya aqalka cad ee dalka mareykanka jimcihii mr kirby afeenkan waxa uu sheegay in waxyaabahan shayga ah ee la toogtay ay aada u yaraayeen isla markaana buufinka ay ka yaraayeen waxa uu sheegay afeenkan inay ku duulayeen masaafo dhan ama joog cirka ka sareeya ilaa afartan kun oo fiid markii dambena wuxuu dul mareeyay waqooyiga xeebaha alaska markaas ayaana lasoo riday oo ciidamadu ay toogteen oo dhulka kusoo dhigeen amar madaxweynuhu bixiyey ayaana lagu soo riday ama lagu soo riday baana leeyahay kabtanka cayaartooyda qaranka gabdhaha ee dalka canada christine stanard haween lalahda ayaa sheegtay in kooxda haweenka qaranka ee dalkaasi ay sameeyeen shaqo joojin iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan iyo dhaqaalo la-aan oo ay aaminsan yihiin in wax isdaba marin ay jirto cayaartooyda gabdhaha ee qaranka ee dalka canada ayaa sheegay bayaan ay soo saareen inay ku cambaareeyeen xiriirka kubadda cagta ee canada waxayna ku eedeeyeen karti aan iyo in sidoo kale taageero xumo xagga xulka ay jirto waxaa lagu wadaa inay wajahaan ama ay la cayaaraan cayaartooyda gabdhaha ee mareykanka ka tirsan ama dalka mareykanka cayaar ka tirsan koobka layihahdo shiplivis cab oo dhici doonta toddobiyo tobanka bishan koox ahaan waxaan go-aansanay inaan qaadno tilaabo shaqo joojina kabtan sener ayaa sidaas u sheegtay idaacad t s n layiraahdo oo dalka kanada ku taala laga bilaabo hadda kama qaab qaadan doono wax dhaqdhaqaaq ah oo xiriirka kanada ah ilaa iyo inta la xalinayo dhibaatadana haysato haddii taasi ay tahay bay tiri tababarka iyo mushaar la-aanba aada ayuu u adagtahay bay tiri inaad tiraahdo cayaaryahan ayaan ahay haddana mararka qaar aad heli weyso wixii aad u baahneyd koobka adduunka ee dumarka oo dhici doona labaatanka julaay ilaa labaatanka agost ee australia iyo new zealand lagu qaban doonay sidoo kale ciyaartooydana ka gali doonaan canada ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee heerka qiimeynta adduunka waxaana ku guuleystay koobka dahabka ah ee olombikada sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankii waa dhinaca gabdhehe bayaan ay soo saareen ciyaartooyda kubadda cagta ee canada oo magacooda loo soo gaabiyay c s b a waxa ay ku sheegeen ciyaartooydu inay aada uga caroodeen oo aada uga walaacsan yihiin iyagoo oo sheegay in maalgelintoodii qaranka la dhimay waxaan dalbanaynaa isbedel deg deg ah ayaa lagu yiriy sidoo kale bayaankan waxaan filaynaa inaan u qalmin wax yar oo nala oo lacaga oo nala siiyo sidaa darteed waxaan u baahannahay in kor loo qaado mushaarkeena lacagaheena la siiyo xiriirka kubadda cagta ee canada ayaa sheegay inay la kulmi doonaan cayaartooydan haweenka ah maanta si uu ugu dambeyn wadahadal ay la galaan islamarkaana ugu dambeyn eh, go-aan looga soo saaro bayaan wadajira oo cayaartooydu horey usoo saareen waxay ku sheegeen inay jirtay sidoo kale amay ka baaqsadeen inay tagaan garoomada oo tababarka ay qaataan qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayadna dhegeysanaysaan fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n kulmiye news network Música allahayo maraadkayga iyo ladka macaan fanaada ilaahu naxariistay qadar dahar cige ayaa ku luuqeynaysay heestaan oo halkudhigkeeda layidhaahdo mahiigaan qeyba ka taha barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa saaxiibayaal noo soo socda oo aad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa dib noo xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin sabdi ah taariikhduna waa koob iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun saddex labaatanka waa maalinta afartan iyo labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol labaatan iyo saddex cisho maanta oo kale sanadka markuu ahaa lix boqol iyo lixdankii waxaa dalka jabaan looga dhawaaqay boqortooyadii jiimow maanta oo kalena sanadkii kun shan boqol afartan iyo kowdii waxaa la aas-aasay caasimadda dalka jili ee santiago maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol konton iyo labadii isbitaalkii ugu horreeyey ee dalka mareykanka ayaa waxaa laga furay magaalada pennsylvania maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartii dowladii xilligaasi ee dalka mareykanka ayaa shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalkii xilligaasi u dhexeeyey dowladihii jabaan iyo jarmalka maanta oo kale sanadii kun boqol afartan shantii madaxdii xilligaasi ee dalalka mareykanka ingiriiska iyo sofiyeedkii ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo muhiim u ahaa heshiiskaasi ayaa waxaa loo yaqaanay heshiiskii yalta maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan sagaalkii taageerayaashii hogaamiyihii hore ee dalka iiraan ayatullaahi khumeyni ayaa qabsaday talada dalka iiraan kadib markii uu dalkaasi dib ugu soo laabtay ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela ayaa laga sii daayay xabsi uu ku xirnaa muddo labaatan iyo toddoba sano ah guud ahaanna waa intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamed aadan aad umacsan tahay qaar ka mid a ah dhacdooyinkii ugu maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dib noo xasuusinaysay nin u dhashay wadanka braziil ayaa waxa uu sheegay bal inuu doonay bal inuu arko saaxiibada uu leeyahay marka uu dhinto inta qof ee aaskiis ama tacsidiisa ka qaybgelaysa sidaa darteed waxaa uu sameeyey wax been abuura oo wuxuu hawada ama magaalada soo geliyey ama soo qabagashtay sida inuu dhintay oo kale naxash ayaana la geliyey oo waxaaba loo qaaday sidii qof dhintay oo kale ninkan oo magaciisa la layihaahdo baltazar lemos oo kow iyo lixdan sana jir ah ayaa waxaa uu sheegay inuu sidaa uu sameeyey sababta u sameeyey tahay maadaama dhowr mar uu ka qaybgalay dad kale aaskood iyo tacsidooda saaxiibadiisa oo dhintay waxa uu sheegay dadka qaar inuu aada ula yaabi jiray dadka qaar aaskii aaskooda waxaa ka qaybgeli jira dad aada u yar dadka qaarna boqolaal qof aaskii ugu tirada badnaa tacsida ugu tirada badnaa dad ka qaybgalen isaganu ka qaybgale wuxuu ahaaba dad markay ka yimaadeen shan boqol oo qof qof ka mid a ah saaxiibadiisa marka waxaan isweydiiyu yiri aniga haddaan dhinto bal imise qof oo saaxiibaday ah ayaa imaan doona aaskayga maxayse iga dhihi doonaan intay meydkayga dul taagan yihiin sidaa darteed bilowgii bishii janawari ee sanadkan ayaa qof saaxiibadiisa ka ah waxa uu bartiisa soo baraha bulshada ku qoray in baltisaare uu dhintay qaar badan saaxiibadiisa ka ah ayaa markaa barahii bulshada aad ugu wadaagay laakiin siduu filayay maysan dhicin dad yar oo qoyskiisa ah ayaa ka qaybgalay ilaa dhowr labatan qof ayaa la sheegay inay aaskiisa tageen ninkan oo naxashkiisa wax ka qaadeen dadka qaar ayaa aada u xamanaya waxay yidhaahdeen wuxuu dhintay qamrigu iska badi kuwaaba bu yiri kuwo kale waxay yidhahdeen berimo ninkan wuxuu ahaa nin sigaar cab badan kuwo kale wuxuu yidhi berimoha iska miskiin buu ahaa oo waa ii ducaynayeen laakiin mar dambe oo qabiiluhii la geeyey ayuu dib uga soo kacay oo u sheegay isagiina soo kaca dadka waan kala barta hadda meel gaarayna iigu qoran yihiin dadka aaskayga ka qayb galay iyimid hambry waxaana u aqoonsanaba dadkaasi inay yihiin kuwii markaan dhintay iga soo qayb gali lahaa askayga ka qayb qaybgali lahaa intay ka maqnaatay saaxiibaday ah iyagana waan ogaaday buu yidhi markaan kalamaan kusoo dhawaada saaxiib yaal koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maanta waxaan dhihi lahaa shabaabow xumaantiiyo dulmiga sharaf ka doonooyin waxaan diintu qabin iyo sharciga abad ku doodooyin qur-aankii ilaah soo dejiyey daba baryayooyin dariiqii rasuulkiiyo sunnaha kuma dadaalooyin dembi iyo dhib wanaag kuma ducaystooyin kolkii ay danuubba'an galaan daraja sheegtooyin dad islaama goortay dilaan duhurkii faanooyin dumar iyo carruur iyo duqay wadar u dooxooyin dalka culummadiisiyo dabin u qoolooyin wardalaba waxaa kaloo la yidhi rabbi haw darnaadee intii nebiyadii diiddey kuwa diinta leexinahayaa nooga sii daran war anina wali kale arafaday dembilankii galyaa dhibaayi maana duugi maaha daahire la yidhi diinta iyo dalkeennon difaacaniyo dadka soomaaliyeedow dagaal baa ina faran dagaal baa ina faaran dadka soomaaliyeedow dagaal baa ina faran war kalemaanay waxaa la yidhi dacwaday daldalayaan dibnaha siima dhaafsa kale eh. duf allaha ku bixiyee mudday nugu dabreeyeene eh. dulliinow adeegsada shabaab waxuu dayiishiiya eh. dulmi kuwa dileen ruux muslima diinninkii wadae cidna daysa maayaan haddaan layska dabargoy warkalamaanay waxaa la yidhi haddii dusha sare qof aad tahay caqligana dugaaggiyo duurjoog wadaagtaan igu sawir haddayno ha ka daalin xumaho damiir laawe noqo oo dabbaalnimo ku noolow war dembe dadka weli baanka felana daraa saasala eri iddow ku saasana lahay uu gaadhaa baa layidhi war ama dooda ama ha doodinina dani waa seetaa layidhi war siyaasadii dan joogtahay leedahay baa la yidhi saaxiib joogto ah ma leh war kale kalemaanay baryahan waxbaa qasnaa xaaladuhuna way iska kacsanaayeene xarbigii dagaalkiiyo markuu xooggii socon waayey xabad joojinsow dowladdii xalay ma soo saarin wargaboosow dab nimaan ku joogsan dambastiisa ka manahaa layidhi war waxaa kaloo la yidhi dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuu i qaadaan ka durka marka idaysaan dabagala warwar mahaysiina maanta waxaa la daba orday waa shabaabkii soo weeraray saldhigyada ciidamada dawladda ee afmadow iyo sabiid iyo caanoo leh saraakiishii ciidamada jubbalandna waxay sheegeen in shabaabka weeraray afmadow oo gaadiid qaraxyaha ku bilaabay la jebiyey meydadkoodiina meesha la dhigay saraakiisha shabeellada hoosena waxay sheegeen in weerarkii saakeed lagu qaaday sabiid iyo caanoo leh shabaabkii kabtay maaragtay ka raacday war kalamaanee meesha jimciyadda dagaalku ka dhacay oo khawaariijta lagu jebiyey waa koonfurta gobolka mudug caad iyo camaaro dagaalkuna sida la sheega wuxuu ku bilowday meelo boholaaha goleen oo lagu duqeeyey kadibna markay rabeen inay ka baxaan ciidamada dawladda iridda u fadhiistay ayaa ku laaya meesha ka soo baxayeen war taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi oo ka hadlay dagaalka mudug wuxuu yidhi qof baanu ka dilay khawaariijta in kalena meel bay noogu godoonsan tahay oo aannu ku hor joognaa war jenaraal biixi al-shabaab cadaawihii la baxay eeday laga siiye argagixisadii laga adkaa aanfada ahayde eeyihii cadaabtiiyo lallaa ururka shaydaane arxalaawayaashii la jebi beenta aaminaye amiirada kuwii sheegtay iyo ugus hoggaankeeda kuway aabbayaashoo dileen baa ugaarhsada e ka aarsaday dadkay la jireen eheeladoodiiye wuxuu male asxaan iyo wanaag lagu igraamaye markii shacab abaabulan heliyo ciidamo awood leh ari weergeliya waxay noqdeen irin fariirtaaye miyuu yidhi aryaadhaha cabdullana waxa uu yidhi adduunyadu waa howla badatayo helo how adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaaley kaaga soo dhacda adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaley kaaga soo dhacda warwarka waa iga dhex gasheene maalmahanba xaaladda laascaanood waa tii qasnayd dagaalladuna waa tay ka socdeen xalay dowladda somalilan xabad joojin bay ku dhawaaqday keligeeda garaadadiina way soo dhoweeyeen laakiin nasiib darrada jirtaa waxay tahay baa la leeyahay weli dagaalka waa socdaa lankihuura uskuhuuro hogoogdaasalo ereena naw war maxaa ku qaaday wareedhahay anugu waaban yaabay soomaalida afkuna maxabad joojinbaa adinkuna maxabad ridba war soomaalida afkeeda iyo adinkeedu mar horay iskhilaafeen wareedhahaya laba unugoo axad qura ku yaal isma oga miyaad nagu odhan rabtaan war waxaa kaloo la yidhi uur iyo afaan wada shaqayn ehelu naar baa leh war ummataan sheegaas afjooyi dhagaajo masdheegayan aryaadhaha waxaa la yidhi balaayada sida loo bilaabo waa fududdahay laakiin sida loo joojiyaa adkaata war waxaan maqli jiray balaayo dhaga la qabtay leedahay daba la qabta ma leh warwarka wadiga waa sheene dowladda somalilan waxay tihi saaka ciidamada saldhigyadooda lagu soo weeraray wargaraad jaamac garaad cali oo xabadjoojinta iyo dagaalka ka hadlay wuxuu yidhi somalilan hadii ay dhabka taha xabadjoojinta ay sheegayaan ciidamadooda magaalada ha ka fogeeyaan raaligelinna waa inaad ka bixisaan argagixisada aad nagu tilmaanteen aryaadaha idinkoo qaylo iyo qaxaanqax ku wareerin waxaa la yidhi qabyaalaada la qaatayo qaranima la quursaaha qabyaalaada la qaatayo qarannima la quursaaha warkalamaana waxaa la yidhi intii dunidu soo jirtay dilaa baa jiray dilaa kastana aakhirka waa la dilayy haho waa tii la yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo dilaa sare waa inuu naqdaasaa la dili waaye war waxaa kaloo la yidhi dilaayada dilaagooda haddii aannu dili weyno soo annagana dili maayo war dilaadil weeye wadmadii jimcaha shalay kadib xarumo badanaa ka hadashay dilka iyo dirirta iyo dagaalka laascaanood shiikh shibil ka mid ahaana wuxuu yidhi taariikhda dhow haddaan fiirinno intii wax soo dishay ihaanaa ku wada dhacday kow itoobiyaankii muqdisho dadka ku xasuuqay meeshay ku dambeeyeen waa aragteenoo iyagiiha isxasuuqay kuwii soomaalilan hargeysa duqaynta ku baabaashana meeshay ku dambeeyeen waa ogeydeen hadda kuwa laascaanood duqaynayana meeshay ku dambeeyaan waa ogaa doontiin alshabaabkii muddo dhow oo haddeera dad dadka dhani u afduubnaayoo laga baqayana eh. meeshau ku dambayn doono waa ogaa doontiin war sheekh mustafa la yidhaahdo burca ka hadlay eh. oo dagaalka laascaanood khudbaddii jimcaha ku soo qaatay wuxuu yidhi eh. maxay ku kala duwan yihiin dabaabaadka laascaanood duqaynaya iyo kii siddeetan iyo siddeeddii hargeysa iyo burco lagu duqaynayey warwar maahisaana madaxweyne xasan shiikhoo talyaaniga khudbad ka jeedsha wuxuu yidhi waa in loo midoobo ciribtirka argagixisada si loo xaqiijiyo duni nabdoon wuxuuna la kulmay madaxweynaha talyaaniga dadka gaashaandhigga iyo safiirka maraykanka ee heedaha qaramada midoobe u fadhiya rooma inta ugu badanna wuxuu kala hadlay sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka shabaab hankoolo haddama waxay mare soomaali ah dunida heshiis la ah dagaalna kula jirta shabaab war shabaab duni ka mid maahana waxaa la yidhi carunkeenna dhiigga ah kuwii cabayey goornoolba ee caaradhubtiya warmaha naga casaynayay carruur iyo ciroolaba kuwii cunaha goynayay culimmada kuwii laynhay iyo caaqil iyo hooyo qofka carara mooye kuwii ruux afiyi waayey biyihii la cabayey kuwii ceeshi naga duugay canshuurteenna baadda ah kuwii ku cayiloo naaxay waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday cirkaa looga soo degay dhulkana coluga soo duuliyey ayagoo la cayrsanahayo cararayoo liita oo dhirtii cagaarkii dhulkiiyo ciiddu qarin weydi oo layska wada caabiyoo lagu cibaadaystay ayuunbay calaacalahayaan celinna joogaane halganka carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoon guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii wargooyin warka hore war soo dha shacab iyo ciidamada booliiska waxay magaalada muqdisho ku qabteen haweenay nin soo afduubatay oo in muddo aba gurigeeda ku haysatay hayay war maanigaa waalan masaacadan baa laga heesayaa hayehe see yeeshay he markabaan fidhiya magalkii gaalo gadatofadaasay warna sii badanaa ninka naagan qori sidane afduubatay war wax badanaa raggu gabdha soo afduuba jiraane maxaad la qaylinaysiin war kalemaanay ragga dumarku ma afduuban jirin doorkan ka horoowe guri dalaq ma sii jirin intay duhurka haystaane waxa gabadha daare dhacayaa dadka u sheega warwarka waad iga dhex gasheene taliska booliska gobolka banaadir waxay sheegeen in degmada howlwadaag laga soo qabtay haweenay magaceeda lagu sheegay faadumo maxamed oo degmada wadajir ka soo afduubatay mahad xasan oo booliisku sheegeen in dhimirka loogaga jiro aryaadhaha war ma haysiine sharciga hay-adda nisee golaha shacabku soo ansixiyeen beriga waxaa la horgeeyey aqalka sare wasiiru dawlaha amniga xagaa oo ka hadlaayana wuxuu yidhi hay-adda nise qof ma xiri karto waaran maxkamadeed la'aantiis mana yeela karto xabsiyo qarsoodi ah mugga waxaan idinka codsahaynaa inaad sharcigan ansixisiin si loo dhaqan geliyo war adduunyada haysaan oo soomaaliya keliyaad ku meeraysanaysaane siyaasadda geeska afrika mar kale cirka gelaysaa maalmo dhoweed madaxweynaha eritereya waa kii booqday kenya waana tay labada dowladood heshiiska kala saxeexdeen madaxweynaha eritereyana wuxuu mar kale oggolaaday inay dowladdiisu ku biirtay ururka igaad oo ay lix iyo toban sano dowladdiisu ka maqnayd waxaa kaluunoo fawoorki ku dhawaaqay inay dawladdiisu dib u soo cushanayso xubinnimadii urur goboleedka igaad oo ay lix iyo toban sano dawladdiisu ka maqnayd aryaa caalamka adigaan war ka hayne dhulgariirkii turki iyo suuriya ka dhacay dhimashadu waxay sii maraysaa labaatan iyo afar kun oo qof dadka dhaawacmayna siyeetan kunay sii cagacagayhaayaan inay ka sii badatana waa laga yaabaa madaxweynaha turkiga erdogan oo saacado kor horbaahinta la hadlay wuxuu yidhi qadarta siday tahana aqbalaynaa dadkii naga dhintay soo mexshan karno kuwa naga dhaawacmay waan dawaysanaynaa guryihii naga burburay waan dhisanaynaa qofkii hal guri lahayna laba guri baan siinaynaa war kalemaanay waxaa la yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiyo ciidankii iyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriyehe wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley war kalemaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badanoo guushaada iibsado jabkaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibbo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka naxaya markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagardaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxliga sharcigaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay gaf iyo cayb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi cuqdadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsado hurtow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkeenna u dambeysa war mahadnaqayaan saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka tobantii yaarin farsamo iyo dadkana dhageysanaya bacdoodka macaan fanaaniinta luul jeylaani iyo ilaah u naxariistay axmed shariif kalar heese ay ku luuqeeyeen adaamku u yimid ayaana ladaa nabadgelyo